bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin icraab اlmfrad اlmunsarif wanawin اlsm اlfariid اlmunsarif ida darajta qaa'ila wlam taqif wqif clى اlmansuubi minhu bاlalif kamithli ma taktubhu la yktalif taqulu cmru tquul camru qad adaafa zayda wkhaalidu saada lqadaata sayda watusqid tanwiina in adaftahu aw in takun bilaami qad caraftahu mithaaluhu jaaa gulaamu lwaali waaqbala lgulaamu kalghazaali ee hadda waxaan ku dhex jirnay isimkii baabu macrifata calaamati lciraab aan ku dhex jirnay waxaan soo sheegnay si oo muujaz ah oo kooban icraabta usuusheeda afar inay tahay rafco iyo iyo nasbo iyo jar iyo jasmi inay yihiin marka ayagaas in la qeybsaday baan soo sheegno labo ay ficilka mudaaric iyo ficil iyo isimka ay wadaagsadaan labana ay kala leeyihiin marka maadaama taas usuul icraab ay tahay intana mucrabaadkii mucrabaadkiu noogaga hadlaya asmaada la icraabayo ama afcaasha la icraabayo oo icraabtii aan soo sheegnay lagu icraabi doonayuu nooga bilaabay markaasuu wuxuu ihi wanawin اlisma alfariid almunsarif idaa darajta qaa'ila walam taqif wanawin tanwiini alisma isimkii tanwiini alfariida ee keligiisa ay mufradka ahay almunsarifi ee almunsarifa ee gadgadoomayey idaa darajta haddii aad dhex gelisid oo macnaha aada xariirisid qaa'ilan xaalaatay mid ku qowlayo oo walam taqif aadan istaagin idaa darajta mafhuumkeedii idaa lam taqif waay marka musanifka intuusan nooga hadlin isimka mufradka in la tanwiini karo waxaa ka horeysay na yidhaahdo isimka mufradka ah yurfacu bidama wa yunsabu bاlfatxa wa yujaru in kaana munsarifa bاlkasra wa in kaana gayra munsarifin bاlfatxa sidaas horta qaacida inuu noo hormariyay ahayd laakiin hadda tanwiin waa axkaam ka baxsan markii aan doonayno inan mucrabka kelimadan mufradka wax la craabay inan garanno marka waxaan leenahay isimka mufradka ah wuxuu kamid yahay afarta xarakaadka lecraaba kow afarti waa isim mufrada waa jamcu taksiir waa jamcu lmuanathi saalim waa alficil mudaaric idaa lam tasil biaakhirihi shay afartaas xarakaada lecraaba xuruuf lama ecraabo mufradka yaa laga bilaabay mufradka wuxuu kamid yahay waxa xarakaadka la ecraabo ayib mufrad bacdu shuraax waxay ku tacriifinayaan maa laysa muthanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaai sita mufrad waxaa layidhaha waxaan tathniyana ahayn jamac labadiisa qeybna aan ahayn jamcu mudakari saalim iyo jamcu muanath saalim iyo jamcu taksiir aan ahayn iyo asmaau lkhamsana aan ahayn marka waxaa intaas ka soo haray waa isimkii mufradka ahay marka haddii layska dhihi lahay almufradu meeshan waxaa lagala jeedaa isim dala calaa waaxidin min gayri asmaaءi alkhamsa liannahu asmaau lkhamsa mufradkaay qeyb ka yihiin laakiin maadaama ayaga xuruuf la icraabaya mufradkan kuma jiraan marka isimka mufradka uma baahnana tacriif wixii hal ku tusiyo asmaa lkhamsana aan ahayn isim mufrad ah la yidhaahda tacriifkaas dheer looma baahno xarakaada laicraab ah markaasuu isimkii mufradka xarakaadkii laicraaba laba u kala baxa labadii wuxuu kala baxaa mid oo munsarif ah oo alna ay geli karto tanwiinna ay geli karto iyo mid khayru munsarif oy labadaas mamnuuc ka tahay labadaas yuu isimkii ou u kala baxa mufradka ahaa marka musanifka adiga waxaad qalbigaada ku haysataa inuu kuu sheegay isimka mufradka ah waxuu yahay awalu lmucrabaati bilxarakaat inuu yahay oo in taas horta u qaadatay markuu mufradka mucrabaadka bilxarakaat ou noqdo yuu lab u sii kala baxa inuu mufrad munsarif yahay oo kan hadda laga hadlaya ah iyo khayru munsarif inuu yahay oo midka noo imaa doona baab weyn baab aada u badan yuu musanifka uga hadli doonaa markaasu wuxuu ku yiri wanawin tanwiini tanwiin waxaa la yidhaahdaa laba laba shaqaloo iskor saaran haddii af soomaaliyiin la yidhaahdo tanwiin laba shaqalo iskor saaran oo waa maxay laba godaal ama laba kordhig ama laba hoos dhig aa tanwiin la yidhaahdaa haddii tacriif la rabana nuunun saakinatun talxaqu aakhira اlismi wa tufaariquhu khaan wa tufaariquhu khatan nuunu saakinaة talxaqu aakhira اsmi lafda wa tufaariqu khaطan waa nuun reeban oo asmaada munsarifka ah aakhirka ka gasho oo markii la dhawaaq lagu dhawaaqayo gashay aanan la qoraynin hadda haddii aad tiraahdid caliyun jaa caliyun haddaad tirahdo fiiri caliyun <clears throat> yunyaa lama yunyaa goda ya goda nuun lagu reebay u ag tahay dhawaaqa markii la yidhaahda ya nuun lagu reebay u agta caliyun marka waa nuun saakina talxaqu aakhira ismi lafdan markii lagu dhawaaqa nuuntii waa joogta wa tufaariquu khatan markii loqoraana kuma jirto ninka markuu mubtadi yahay inuu khaldamo nuunti caliyun yun ya oo la goda nuun lagu reebay inuu dhigaa dhici karta laakiin ninka hadduu yaqaana in nuuntaan la qorayn wuu ogyahay ayib markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wanawin maxaan ku iraahdaa laba shaqal saar alisma isimkii tanwiin wuxuu gaar ku yahay isimka munawanka oo la tanwiinna shuruud shuruuduu leeyahay awalu shardin waxa waaye an yakuuna isman ficil lama tanwiiniyo xarafna lama tanwiiniyo kow alfariida marka laleeyahay inuu haddana mufrad yahay muthana ama tathniya lama tanwiiniyo jamac mudakari saalimna lama tanwiiniyo oo ayaga tanwiinta meeshay ka qaadan lahaayeen nuun baa aakhirka oo loogaga darayaa nuuntaasa waxay noqonaysaa mid bedel ka ah maxaan ku yidhaahdaa tanwiintii marka waa nawin alisma alfariida almunsarifa isimkii munfasarifka ahay haddana waxaa ku baxay waxaa noo imaan doona isim maa laa yansarif ah isim maa laa lama tanwiiniyo axmed oo kale jaaa axmedu ale sidii jaaa muxamadun loolahay lama dhahay jaaa axmedu jaaa ibraahiimu ala leeyahay maa laa yansarif axkaam uu leeyahay hadda booskiisa meeshaan ma joogin shardiga afaraad idaa darajta qaa'ilan haddii isimkaas aan lagu istaagin ee wasli idaa darajta idaa wasalta haddii hadalkii aada la xiriirisid yaa la tanwiininayaa fiiri hadeertaan haddaad tiraahdid wallaahu caliimun xakiim caliimun caliimun taas hadda waxaa weeyaan waa la tanwiinay liannahu kan danbaa lagu daba qabtay marka caliimun xakiim haddaan lagu istaagin oo waxa danba lagu daba qabto yay tanwiinta muuqan karta marka idaa darajta idaa wasalta ma bimaa bacdahu haddaad la xiriirisid oo walaa taqif walam taqif aadan ku istaagin haddii isimkii la xariiriyo tanwiintu way ka muuqanay haddii lagu istaaga tanwiintu way dhaci fiir hadda wallaahu caliimun xakiim midka dambo xakiimun ou ahay nuuntii oo tanwiintii ahayd waa dhacday liannahu liajli waqfi ay la dhacday afartaas shardi isimka la tanwiinina u shardi iyo laba shardi u gadaalka keeni doono lixdaas waa marka nawin tanwiini alisma isimki tanwiini alfariida ee keligiis ahaa almunsarifa ee gadgadoomayay idaa darajta idaa wasalta haddii aad la xariiris waxa ka dambeeya qaa'ilan xataa kii ku qowlayo oo walam taqif aadan istaagin marka musanifku waxaa lagu haystaa alisma alfariida isimka mufradka ah keligiis lagama tanwiini wax kaloo la tanwiinayaa jirto oo jamcu taksiir waa la tanwiinayaa waxaad leedahay jaaa rijaalun rijaalun hadda fiiri waa jamac mufrad ma ah maca dalika waa la tanwiini waxaa kaloo tanwiinta aqbalay jamcu muanathi saalim qaanitaatun taa'ibaatun caabidaatun waa wada tanwiinsan tahay marka alfariida uu yiriyey waxaa weeyaan daqiiq ma ah alfariida muqaabil tathniya waljamci u musanifki niyeysnaay laakiin jamci waxaa soo galaya jamcu lmuanath saalim iyo jamcu taksiir ayaga waa la tanwiiniyaa sida noo imaa doonto ayib markaasuu wuxuu ku yiri waqif calى اlmansuubi minhu biاlalif ka mithli ma taktubuhu laa yakhtalif waqifka ku istaag calى اlmansuubi midka la kordhigay mansuubkoo minhu min alismi اlmufradi kamid eh bilalifa ku istaag ka mithli maa taktubu saad u qoraysoo kale aliftaba markii loo qoray markuu mansuub yahay alifa loo qorayaaye aliftaas ku istaag laa yakhtalif markuu macnaha mansuubka yahay sida loo qorayo iyo sida lagu istaaga isma bedelayso fiiri markaan isimkii hadduu muqdo mufrad mufradkii haddii uu yahay marfuuc haduu yahay ama majruur hadduu yahay tanwiinta waa la ridaa sida noo imaan doonto oo waxaa leeyahy jaaa zaydun ay ahayd zayd aa laleeyahay markuu godan yahay marartu bizaydin ay ahayd markii lagu istaaga zayd aa laleeyahay tanwiinta waa dhici laakiin marku kordhigan yahay oo ra-aytu zaydan ou ahaa markii in lagu istaaga la rabo ra'aytu zaydan raaytu zayda zaydaa aada leedahay aliftii oo qoraalka ugu jirtay unbaa lagu istaagayaa zaydan tanwiinti nuunti saakinadeed way dhaci laakiin nuunti waxaa loo badala alif zayda ala leeyahay ilaa lugati rabiica oo mansuubka ayada sidii majruurka oo kale iyo marfuuca ka dhigaysa mooye oo raaytu ra zayd yay leeyihiin darabtu cali saasay leeyihin ayaga ayib waqifka ustaag cala lmansuubi minhu cala almansuubi midka la nasbiyo mansuubkoo minhu min alismi almufradi kamida bilalifi ra-aytu zaydan ou ahay haddii ku istaag lagu yidhah raaytu zayda aada leedahay aliftii la qoray unbaa lagu istaagaya ka midli maa taktubuhu saad u qorayso markuu mansuub yahay alifaa loo qoraa fiiri raaytu aytu zaydan alifaa loo qoraa marartu bizaydin iyo jaaa zaydunna waxba laguma qoray oo macnaha nuuntii lama qoray alifna looma qoray taquulu waxaad leedahay camrun ninka ah ninka camara qad adaafa wuu martiqaadi zaydan zaydaa aad leedahay taquulu camrun qad adaafa zayda wa khaalidun ninka khaalid la yihaahdane saada wuxuu ugaartay alghadaata aroortii saydaa markaad ku istaagtid haddaadan ku istaagin saydan aada leedahay ayib markaasuu ri wa tusqidu tanwiina in adaftahu aw in takun bilaami qad caraftahu min shuruudi اlismi اlmunawani waxaa kamid an ah inuu ism ahaado mufrad ahaado munsarif ou yahay haddana ou yahay mawsuul bimaa bacdahu afartaas horyaan u soo sheegna waxaa shardi ah anlaa yakuuna mudaafan isimka tanwiinta la saaray in maa bacdigiisa aan loo idaafaynin wa tusqidu waad ridaysaa atanwiina tanwiintii in adaftahu isimkii mufradka ah haddaad idaafaysid oo maa bacdahu idaafaysid oo asiga mudaaf aad ka dhigtid tanwiintii ku jiray waa laga tuurayaa waxay ahayd haa jaaa ghulaamun ay ahayd ghulaamun asoo ah yaa waxaa loo idaafay rajul hulaamu rajulin aa laleeyahay hulaamunti tanwiinta waa laga tuuraya limaada liannahu waxaa lagu leeyahay tanwiinta isimka waxay ka dhigtaa mutamakin amkan mid macnaha isimnimadiisa aada u caddahay idaafadana dacfi bay ku ridaa walidaalika ma dhici karto in isimki fii aanin waaxid an yakuuna daciifa wa qawiya sidaas daraadeed tanwiinta loo gooy walidaalika tanwiin iyo idaafa ma kulmaan kamaa qaala shaacirka anii tanwiinun wa anti idaafatun xaythu taraanii laa taxila makaaniya uu yiri aniga tanwiinan ahay adigana idaafaad tahay labadaasna ma kulmi karaan sidaasoo kala nahay yaanan kulmin oo kale marka wa tusqidu tanwiina tanwiinta waa tuuraysaa oo waa ridaysaa in adaftahu mufradki hadaad idaafaysid oo limaa bacdahu idaafaysid asiga mudaaf ka dhigtid mudaafu ilayhi waa tanwiinsan yahay oo hadda haddaad tiraahda haadaa gulaamu rajulin rajulin mudaafu ilayhi waa tanwiinsan tahay laakiin midka tanwiinta loo diida kan horo mudaafka a ah weeyaan ayib marka laakiin waxaad qalbiga ku haysataa hadhowti ardayga waxaa dhici karta inuu yidhaahda jaaa zaydun ay ahayd zayd haddii la idaafeeyo tanwiintaa ka dhacayso marka haadaa zaydu rajulin sax ma aha isimka hadduu calam yahay lama idaafeeyo walidaalika mithaalka waxaan ghulaam kugu keenay saadan u dhihin zaydu rajulin aadu dhihin isimka oo macrifada ah lama idaafeeyo isimka al ay ku jirto lama idaafeeyo ilaa fi xaalaat ida kaana almudaafu wasfan inuu yahay mooye taas baab kale imaanaysa marka aw in takun bilaami qad caraftahu wa tuskudu tanwiina waa tuuraysaa in adaftahu hadaad mufradki idaafiso aw in takun hadaad noqotid qad caraftahu mufradkii mid macrifeeyey bilaami laam hadaad ku macrifayso asigana tanwiintii wuu dhacayaa asoo jaaa ghulaamun ahaa hulaamun asoo ahay al haddii la gili jaaa alghulaamu alaleeyahay waxaan banaanayn jaaa alghulaamun in la yidhah asoy alna hore kaga jirta tanwiina gadaal lagama gelin karo marka isimka oo la tanwiininaa inuusan mudaaf limaa bacdahu ahayn inaysan alif ku jirin inuu isim yahay inuu mufrad ama jamcu tagsiir jamcu muana saalim ou yahay in ou macnaha waxaa weeyaan munsarif ou yahay in fii xaalat alwasli uu yahay lixdaad shardi yaa isimka markii la rabo in la tanwiina la tanwiinanaya mithaalkiisi waa kana mithaaluhu jaaa waxaa yimiday ghulaamu lwaali ninkii meeshaan odiga ka ahaa madaxda ka ahaa gobolkan ghulaamkiisi ghulaam waxaa loo isticmaala luga carabiya ninka khaadimkaaga ana ghulaam baa la yidhahda wiilkaadana ghulaam baa la yidhaahda Eh, waxaan ku yidhahda adoonkana ghulaam waa la yidhahda kulligood macaani isku dhow waa dadka la adeegsado wa wa aqbala alghulaamu ghulaamkii waa soo qaabilay kalghazaali xaal uu la mid yahay fiiri marka tan waxay tahay wa tusqidu tanwiina in adaftahu ghulaamu lwaali ghulaamun ou ahay markaasaa ghulaamkii alwaali loo idaafay tanwiintiyaa laga tuuri mithaal in wa tusqidu tanwiina in adaftahu buu u yahay aw in takun bilaami qad caraftahu waqbala ulaamu wa aqbala ghulaamun asoo ah yaa alla geli alghulaamu ay noqotay intaasuu mufradkii uga baxay marka waxaanu ogaanay mufradka munsarifka ah tanwiinu aqbalayaa wuxuuna kamid yahay mufradka guud oo xarakaad la icraabayo yuu kamid yahay marka mufradka munsarifka ah iyo mufradka khayru munsarifka waxay kala tegayaan markii hoos dhig la joogana waa kala tegayaan munsarifka ka hoos dhigiisa kasra waaye maalayansarifkana hoos dhigiisa fatxa waay ko tanwiinna way ku kala tegayaanoo isimka oo munsarifka waa la tanwiini karaa kan kalena lama tanwiini karo ayib marka aan icraabta u laabano wanawin alwaawu lilistinaaf nawin ficlu amrin mabniyun cala asukuun wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayn wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta alisma mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi alfarida صifaة lilismi wa صifaة اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi almunsarifa صifaة thaaniya lilismi wa صifaة اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi إda darfu الzamaan mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi mutacaliq binawin daraj ficil maadi mabniyu calى الsukuun litisaali bdamiir rafci اmutaxariki wa taau damiir mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafci faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili darajta fi maxali jarin mudaafu ilayha qaa'ila xaalu min ataa qaa'ila xaal min ataa mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirih walam taqif alwaaw xarfu caطfin lam xarfu nafyin wa jasmin taqif ficlu mudaaricu mansuub bilam wa calaamatu jasmihi الsukuun ayib waqif alwaaw xarfu caطfin qif ficl amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta calى اlmansuubi calى xarfu jar almansuubi majruur bclى wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bqif minhu min xarfu jarin wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى اdmi fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bmaxduufin wujuba taqdiiruhu kaa'inin alkaa'ini dheh sifaة lilmansuub wqif calى mansuubi kutaag mansuubkao minhu min almufradi kamid bilalifi ku istaag bilalifi albaaw xarfu jarin alalifi smu majruuru bilbaaw calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur mutacaliqu biqif ka mithli alkaafu xarfu jarin mithli smu majruuru bilkaaf wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi ka mithli mudaaf maa mawsuul bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin taktubu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dmi fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuul laa yakhtalifu laha naafiyatu mulgaat laa camala lahaa laada hadday naafiye tahay hadday ficil gasho nafyigeedi waa baaqi laakiin camal ma laha haday laada naafiyada asmaa gasho laa naafiya liljinsi ama naafiya lilwaaxidi ay noqonaysaa way acmaasha way ku camal fashaa nawaasikhday ka mid tahay laada naahiyada ah afcaalay gashaa asmaa ma gasho yakhtalifu ficlu mudaaricu marfuucu wacalaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi marka ka mithli maa taktubhu hadda maadaas mawsuulaan icraabnay haddii macno ahaan loo fiiriya maada ay u ag tahay ka mithli ladii taktubuhu ma aha mufradkii aad qoraysay ma ka mithli maa xaaladii oo kale taktubuhu aad u qoraysay ism mufradkee xaaladii aad u qoraysay xaaladii aad u qoraysaad waxaad ka dhigay xaalatulwaqfina waa lamid bimacnaa ana almufrada fii xaali waqfihi wa nasbihi waxba isma khilaafayn laa yakhtalifaani saas oo marka haddii maadi masdariya laga dhigo ka mithli kitaabatika lahu ay imaani macnaha saasay ku qurxan tahay laakiin maadaama ficilkii damiir ou taktubuhu oo mawsuulka u laabanayaan isim aan mawsuul ka dhigni maadi laakiin maadi masdariya waa la dhihi karaa marka taktubu ficil faacil oo anta ay ku qarsan tahay haddana waxay u laabanay maadi masdariyada waاljumlaة min alficli wاlfaacili fi ta'wiili masdarin mudaafu ilayhi ka mithli kitaabatika lahu sidaasna waa waa waa ku fiican tahay ayib tquل فعل مضاaرع مرفوع لتجرده عن الناaصب والجازم وcلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkhرihi والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدiru أnta جuملada مستأنفة w cمر مبتدأ مرفوع بالابتداء وcلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آkhرihi qد xرف تحقيق أضاaف فعل ماaض مبني على الفتح والفاaciل ضمير مستتر جواaزا تقديره ويعuud إلى cمر زيدا مفعول به منصوب cلاaمة نسبه فتحة ظاهرة في آkhرihi والجuملة من الفعل والفاaciل قد أضاaف في محل رفع خبر المبتدأ والجuملة من المبتدأ والخبر cمر i قد أضاaف في محل نصب مقول تقول وkhالد الواaو xرف cطف khالد مبتدأ مرفوع بالابتداء وcلاaمة رفعه ضمة ظاهرة في آkhرihi sاad فعل ماaض مبني على الفتح والفاaciل ضمير مستتر جواaزا تقديره ويعuud إلى khالد والجuملة من الفعل والفاaciل sاad في محل رفع خبر المبتدأ oo khاaldkay u tahay والrاaبط بينهma فاaciل sاad huwa faacilkeeda khاaldka u laabanay الغdاة ظرف الزمان منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاهرة في آkhرihi صيدا مفعول مطلق منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاهرة في آkhرihi وجuملة khاaلد sاad الغdاة معطوفة على جuملة cمر qد أضاaف صيدا wa tusqidu alwaaw lilistinaaf tusqidu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta atanwiina mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi atanwiina ha u qaadanin sida zaydiina oo kale inay tahay tanwiin waa mufrad shayga waxaa la rabaa markii aad aada icraabaysid inuu mufrad yahay inuu tathniya yahay inaad macnihii ka dhadhami kartid tanwiin hadda mufrad waa ayib in adaftahu in xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayni awalu ficlu sharطi wاthaani jawaabu wa jazaauhu adaf ficil maadi mabniun calى الsukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki fi maxali jazmin ficlu الsharطi wtaau damiir mutasil mabniun calى اfatxi fi maxali rafcin wاlhaau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbin ayib wa jawaabu الsharطi maxduufu dala calayhi maa qablahu waxa weeyaan wa tusqidu tanwiina aada ridaysaa in adaftahu hadaad isimka aada idaafaysid tusqidu tanwiina marka jawaabtii oo shardigii ficilkiisii ficlu shardigii markii la sheegay jawaab shardiga waa maqan yahay tusqidudaasaa tusinayso wa jawaabu shardi maxduufu dalla calayhi maa qablahu aw tusqidud ah aw xarfu cadfin in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu qad alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu wa jazaauhu takun ficlu shardi majzuumun bin wa calaamatu jasmihi sukuun wahwa min wahwa min kaana annaaqisa tarfacu lisma wa tansib alkhabra wasmu kaana damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta takun anta bilaami albaaw xarfu jar allaami ismu majruuru bilaam wcalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqu bima bacdahu qad caraftahu aw in takun haddii aad tahay qad caraftahu midkii macrifeey bilaami ku macrifeey qad xarfu taxqiiq caraf ficil maadi mabniun calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wtaau damiiru mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafcin wاlhaau damiiru mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad caraftahu fi maxali nasbi khabaru takun kaana allahu gafuura isimna way qaadataa waan u qadarnay khabarkeedana jumladana dhacday mithaaluhu mithaalu mithaalu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi mithaalu mudaaf walhaau mudaafu ilayh mabniyun cala dami fi maxali jarin mithaaluhu hadaa tiraah labaa kuu banaan ina tiraahda jaaa gulaamu lwaali yaa khabar mubtadaa ina tiraahda waa kuu banaan tahay ood xarakatu lxikaaya ciraabte inaad tiraa mithaaluhu qowluka aada soo qadarto wa khabaru lmubtada'i maxduufun taqdiiruhu qowluka mithaaluhu midkaas mithaalkiisa qowluka weeyaan qowlu khabaru lmubtada marfuuc bidama daahira qowlu mudaafu lkaaf mudaafu iley mabni cala lfatxi fi maxali jarin mithaaluhu qowluka marka kuwan kale waxaad ciraabaysaa jaaa ficlun ficlu maadin mabniyun cala alfatxi gulaamu faacilu jaaa marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirih gulaamu mudaaf alwaali mudaafun ilayhi majruuru calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuurihaa waxaad leedahay marka wa aqbala algulaamu kalghazaali alwaawu xarfu cadfin aqbala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi algulaamu faacil marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili aqbala macطuufaة calى jumlati jaءa gulaamu اlwaali kaاlghazaali alkaafu xarfu jarin alghazaali ismu majruuru bاlkaafu calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bmaxduufin taqdiiruhu kaa'inan xaalu min algulaam wa aqbala algulaamu yaa soo qaabilay mushbihan xaal uu yahay alghazaal oo kale waa marka jaar iyo majruurkaas waxaad ku tacaluqujinaysaa wax oo maxaan ku iraahdaa oo isim faacil ah oo xaal uu noqon karo mushbihan mushaabihan iyo wixii aad tiraabo kaasaa la yidhaahdaa marka isimkii mufradka ahaa musanifka meeshaasu uga baxay waxay ahayd min xayثu tartiib in jamcu taksiir iyo jamcu muanath saalim lagu soo xijiyey lianna haadihi halaatha tucrabu bilxarakaat asoon labadii kale sheegin haddana asmaau lkhamsa noogu gudbay faslu alasmaau sita almuctala almudaafa alasmaau sita icraabu lasmaai sita muctala xataa ma fiicna in lagu daro wa sitaة tarfacuhaa bilwaawi fi qowli kuli caalimi waraawi raawi wاnnasbu fiiha yaa ukhaya biاlalif wa jaruhaa bilyaai facrif wاctarif wa hya akhuuka wa abuu cimraana waduu wafuuka wa xamuu cuhmaana ثuma hanuuka saadisu اlasmaaءi faxfad maqaali xifda di dakaa'i wa sitatun tarfacuhaa bilwaawi fi qowli kuli caalimi wa raawi inta waxaan ka gelaynaa asmaau اlkhamsa asmaau alkhamsa ama asmaau sita siduu musanifka hadda uga hadlay asmaau sita tacriif uma baahno ayaga waxay kamid yihiin isimka mufradka ah asmaau sita haddaad tiraa abuuka diliira lu aabbaha mufrad waaye tathniya maaha jamacna ma aha jamcu tagsiirna ma ah mufradka ay qeyb ka yihiin koo waaye nuqdada labaad oo muhimkaa ah, waxaa mufradka looga bixiyey oon mufradka loogu darin icraabtay ku khilaafeen isimka mufradkaasaan soo sheegnay xarakaada la icraabay kuwaana xuruufaa la icraabayan marka waa isim mufrad oo min nowcin khaas ah sidaa ula soco tacriifna uma baahna asmaau lkhamsa ama asmaau sita liannahu shayga hadduu macduud bilcadad yahay tacriif uma baahna tacriif waxaa looga baahan yahay wax acdaad badan keenayo oo shaamil marka tacriif lagu kulmi karo shaygaas badan ay soo wada hoosgalayaan kaasaa tacriif loogaga baahan yahay laakiin hadduu shayga hal ama laba ama saddex ama toban uu yahay la tiri kara ayaga waxaa lagu leeyahay intii la tacriifi lahay ayagaa la tirinaya ko asmaa lkhamsa waa kanaa marka ayada waaw waa kana wa sitatun lix tarfacuhaa waad godaysaa oo bilwaawi baad ku godaysaa fii qowli kuli caalimin nin caalim ee qowlkiisa dhammaantiis iyo waraawi nin wax wariya qowlkiisa dhammaantiis marka wuxuu ku leeyahay asmaau lkhamsa waxaa laysku waafaqsan yahay waaw in lagu godayo marka warkaas wax baa ka soo noqday liannahu la layskuma ijmaacsano hadda musanif fii kuli fii qowli kuli caalimin ori marka in laysku ijmaacsan yahay iyo hadalkiisa laga fahmayaa saasna ma ah laakiin waxaa laga fahmayaa fii qowli kulli caalimin waxa weeyaan sida qowlka jumhuurta ay qabtaa saas eh qolaa waxay qabaan asmaau lkhamsa waawna lama craaba yana lama craaba alifa la craaba jaa abaaka raأaytu abaaka maratu babaaka sadexda xaalabo alifa la craaba oo isimka maqsuurka oo noo imaan doona yay lamid yihiin qolaa qabto qolo waxay qabtaa ma ahane isim mfrad craabkiisaa la craaba jaa abuka raأaytu abaka maratu babika luqa yaraa saas qabto laakiin inkastoo luqaadkaas ay yar yihiin laakiin lama ihmaali karo lama dhihi kara ma jiraan lama dhihi karo wax jira wa waa kan oo shaacirka uu yidhi biaabihi iqtadaa caadiyun fi lkaram waman yushaabi abahu famaa dalam biaabihi ou yidhi biaabiyihi a laga rabay maadaama uu isimkii majruur yahay asmaa lkhamsiya in lagu hoos dhigay ahayd biaabihi ou yidhi luqatu naqsiyaa la yidhaahdaa marka horta ijmaac ma aha nuqtadaas waa ko markaasuu wuxuu iri wاnasbu fiiha yaa ukhaya biاlalif wa jaruhaa bilyaai facrif wاctarif wاnasbu fiiha asmaadaa sitada oo la nasbiyane yaa ukhaya walaalkaygii yarayow bilalifi bay ahaatay oo alif baa lagu kordhigaaho markay asmaadan mafcuul noqoto ismu ina ay noqoto khabaru ina mansuubaadki meesheed hadday dhacdo alifaa lagu kordhigaa oo inna abaanaa la fii dalaalin mubiin ala leeyahay ina abaanaa fiiri abuuna lama dhihin ina abiinana lama dhihin alifaa lagu kordhigaa fi lugati almashhuura wa wa jaruhaa hoos dhigaateynkeedane bilyaai ya baa lagu hoos dhigaa oo waxaad leedahay marartu biabiika saasaad leedahay ee facrif garo wactarif haddana macnaha qir markaad wixii garatid u hoggaansan waxaad garatay waay markaasuu yiri wahiya asmaada aan kuu sheega lixdee akhuuka walaalka iyo wa abuu cimraana cimraan aabiis oo abuuka waay labo wa duu weeyaan macnaha duu maalin oo laga rabay laakiin shicirka u diidaya duuda waa min shuruudiha idaafo waay wafuuka waa midka afaraad waxamuu cusmaana cusmaan ashaartiisa waa cusmaan qaraabat zawja maya xamka waxaa la yihahdaa aqaaribu zawj naagta ama xaaska aad qabtid yaa raggaada adiga kula dhasho wala qaraabada waxay u yihiin axmaam thuma hanuuka weeyaan midka lixaad thuma hanuukane saadisu lasmaai asmaada midkooda lixaad waaye faxfad xifdi maqaali xifda didhakaa'i nin oo macnaha fahma u saaxib ee xifdigiisoo kale hadalkayga xifdi marka asmaau alkhamsa ama asmaau sita lixdaas weeyaan tiro ahaan abuuka akhuuka xamuuka fuuka duu maalin iyo hanuuka han waxaa la yidhaahdaa kulu maa yustaqbaxu dikruhu wixii in la sheegoo dhan laga xishoodo yaa han loogu magaa magac dara qaar waxayba leeyihiin farjigaaba hanka la yiraahda ayib man tacazaa biciza aljaahiliyati fa aciduuhu bihani abiihi yaa xadiid nabiga loo tiri laga wari walaa takunuuh walaa tukanuuh macnaha waxaa weeyaan magacaas xun ha lagu sheego ninkii jaahilnimadii iyo qabiil ku dhego oo wax isu moodo islaamkii inuu ku sharfa ka tago waxa waaye wax xun ha lagu sheego oo kale marka asmaau lkhamsa in waaw la icraabo fii xaalati rafci alifna lagu kor dhigo fii xaalati nasbi ya lagu hoos dhigo fii xaalati اljari waxay u baahan tahay shuruud marka hore waxa weeyaan an takuuna mufradatan asmaau lkhamsa inay mufrada noqoto hadda abuu hadaa tira aabbaha waa mufrad waa laakiin haddii la yidhaahda abawaani haddii la yihahda laba aabbo asmaau lkhamsa waa ka baxda tahniyaday galaysa haddii la jamciyo la yidhaahdo haaulaai aabaaukum haddii la yidhaahdo jamcu tagsiiray noqotay isi mufrad ee way ka baxday oo xaraka caadi ah loo icraabaa markay tathniye noqotane tathniye wixii la icraabi jiray yaa la icraabay haddii jamcu lmudakari saalim la jamci waa luga yaroo abuuna iyo abiina la yiraahdane jamcu lmudakari saalim icraabtiisaa la icraabaya almuhim xataa takuuna asmaau lkhamsa tucrab bihadi lxuruuf yushtaradu an takuuna mufrada mufrada inay hadana ahaato mukabara oon taskhiir la gelin oo aan la dhihin hada ukhayuka ra-aytu ukhayaka marartu biukhayika haddii la yidhaahdo oo kordhig la saaro yani waxaa la icraaba xaraka ee xuruuf lama icraabay waawdi iyo alifti iyo ya-da meesha way ka baxayaan haadaa ukhayu ukhayu khabarulmubtada marfuuc bidama daahira laleey waa markay mukabar noqoto mudaafa inay noqotaa la rabaahe hadii la yidhaahdo hada abun ra-aytu aban marartu biabin haddii la yidhaahdo oo abuuka kaafta idaafada laga jaro iyo waxay lamid eh, abuu fulaanna waa lamid abuu cumar abuu fulaan abuu kada hadii la yihah asmaa wa haddii idaafadii laga jaro ayadana la ah laicraaba ah, oo maxamed sida loo icraabi jiray ayib wa an takuuna idaafatuha ligayri yaai lmutakalim in yaa lmutakalim aan loo idaafayna la rabo haddii laakiin haadaa abii wa haadaa akhii wa haadaa maxaan ku iraahdaa xamii haddaad tirahdid oo ya-daas loo idaafeeyo isim oo yaa lmutakalim loo idaafeey wixii loo icraabi jiray yaa la icraabaya intaas waa shuruud ay ka wada dhan yihiin an takuuna mufradatan mukabaratan mudaafatan wa an takuuna idaafatuha ligayriha ilmutakalim waxaa oo fuu waxu la gaar yahay an yakuuna fuu khaaliya min almiimi jaaa ma waxaad leedahay haadaa fuuka wa nadartu ilaa fiika wa kalamtu ama wa ra-aytu faaka markii ay miim wadanin waa laakiin haddii waawda bedelkeeda miim la keeno oo haadaa famuka ra-aytu famaka wa nadartu ilaa famika la yiraahdo isim mufrad ah la icraaba markaas asmaa lkhamsa ka mid ma ah marka laba luqa ou fuugi leeyahay luqat lwaaw min asmaaءi الkhamsa lugaة اlmiim laysat min asmaaءi الkhamsa duu waxaa u shardi ah in ism jinsi loo idaafay duu maalin duu fadlin duu cilmin duu jaahin in la yidhaahdo laakiin duuka lama dhahayo sidii kuwa kale kaaf loo idaafay jiray ama idaafo kale oo abuu abuu fulaan abuu rajulin abuu muxamed la dhihi kare lama dhahayo haddee duu muxamedin lama dhahayo intaas haddii laga helo asmaa اlkhamsa qowlka raajixa ama mashhuurka anaha turfacu bilwaawi wa tunsabu bilalifi wa tujaru bilya icraabteedii marka waxaan leenahay wa sitatun tarfacuhaa bilwaawi fii qowli kuli caalimin wa raawi alwaawu lilistinaaf liannahu awalu baab uu dhacay sitatun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi wa sitatun tarfacu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta haa damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbin wاljumlaة min اlmubtada'i wاlkhabri tarfacuhaa fi maxali rafcin khabru اlmubtada sitadii khabarkeedi wاraabitu bayna اljumlati bayna alkhabri wa mubtadaihi aلdamiir aladi huwa mafcuulu tarfacuhaa marka sitatudaas waxaa loogaga bilowday waa nakiro waxaa loogu bilowday liannaha tufiidu alcadada min jiha midda kale waxa weeyaan wa sitatun tarfacuhaa waad godaysaa bilwaawi sitadaas bimacnaa waxa weeyaan ayada lafdi ahaan nakira ha ahaato laakiin waxa laga shaqey oo laga hadlayaa sita macruufa ah walacala dalika huwa axad اlmusawiqaati bilwaawi albaaw xarfu jar alwaawi ismu majruuru bilbaaw calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqu btarfacu في qwli في xرف jر qwli اسم majrور bفي وcلاaمة jرhi kسرة ظاahiرة في آkhirihi qwli mضاaf kuli mضاaf iليه majrور وcلاaمة jرhi kسرة ظاahiرة في آkhirihi kuli mضاaf cاalم mضاaf iليه majrور وcلاaمة jرhi kسرة ظاahiرة في آkhirihi wraawin alwaaw xرفu caطفi raawin macطuuf عlى cاalم wاlmacطuuf عlى الmajrوuri majrور cلاaمة jرhi kسرة مqdرة عlى الyاء المxذوفة لالتقاء الساakنين mنc min wlاha ثqل في kuli qwl في kuli في kuli في qowli kuli cاalimi wa raawin asalka saasay ahayd wa raawi marka la yidhi ya-da waxaa loo keenay min ajli kaafiyada loo keenay laakiin isimka hadduu manquus yahay al ay ku jirin in la tanwiini waa si noo imaa doonto ayib markaasuu uri wالnasb fiiha ya ukhaya bاlأlif wajaruha bاlyaai facrif واctarif wالnasb alwaaw xarfu caطfi annasb mubtada marfuuc bاlاbtidاء wcalaamaة rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi fi xarfu jarha damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bالnasb ya ukhaya xarfu nidaa ukhaya ism munaada mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalim اlmudgamati fi yaai الtasgiir manaca min duhuurihaa ishtigaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba ukhaya mudaaf wa yaau اlmutakalimi almudgamati fi yaai atasgiir mudaafu ilayhi mabniyun cala fathi fi maxali jarin asalkii isimkan ukhaywun akh haddii la taskiiriya ukhaywun ou imaana waawdiyaa marka ya loo gidiyey ukhayun ou yimiday markaasaa yaa ulmutakalim loo sii idaafay saddex yaa baa meeshii joogtay waxa weeyaan yaa oo taskiirkii ou la yimid iyo waawgii ukhaywun ku jiray oo ya loo bedelay iyo yadii oo mudaafu ileyga oo mutakalimka uu lahaa marka axadulyaa-aadaa layska gooy ya-dii oo waawda ka timid waa la gooye ya-dii taskiirka iyo ya-dii yaa ulmutakalimna waa laysdhexgeliyey markaasaa la kordhigay takhalusan min iltiqaai saakinayn saas waay bilalifi albaaw xarfu jar alalifi ismun majruuru bilbaaw calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqu bikhabari maxduufin taqdiiru xaasilun wاnnasbu fiiha asmaada la nasbiyo xaasilu bilalifi saas waa khabarki wa jaruhaa alwaaw xarfu cadfin jaru mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi jaru mudaafha mudaafu ilayh mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin bilyaai iyo bilalifi waa isku craa bilyaai jaaru wa majruur mutacaliqu bkhabri maxduufin taqdiiru xaasilu wاljumlaة min alficli min almubtada wاlkhabri jaruha bilyaa macduufaة calى jumlati wالnasb biاlalif facrif alfaaw اlistinaaf icrif ficil amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta wاctarif alwaaw xarfu caطfin ictarif ficil amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta wa hiya akhuuka wa abuu cimraana waduu wafuuka waxamuu cuhmaana wa hiya alwaaw lilistinaafiya damiiru munfasilu mabniyu cala اlfatxi fi maxali rafcin mubtada akhuuka khabaru akhuu khabaru mubtada marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci lwaaw niyaabata can dama liannahu min alasmaaءi اlkhamsa akhuu mudaaf wاlkaaf mudaafu iley mabniyu cala اlfatxi fi maxali jarin wa abuu cimraana alwaaw xarfu caطfin abuu macطuufu calى akhuu wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuucu calaamatu rafci lwaaw niyaabata can dama liannahu min alasmaaءi اlkhamsa abuu mudaaf cimraana mudaafu ileyh majruur wa calaamatu jarihi اlfatxa niyaabata can اlkasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min aلsarfi alcaalamiyaةu wa ziyaadaة اlأlif wالnuun waduu io wafuu io waxamuu inta mid kastaba waxaad leeay macduufun calaa akhu walmacduuf cala lmarfuuc marfuuc calaamatu rafci lwaawin iyaabatan can dama liannahu min alasmaa alkhamsa marka fuu mudaafkaaf mudaafu ilayhi mabniun cala lfatxi fi maxali jarin xamuu mudaaf cuhmaana mudaafun ilayhi majruur bilfatxa niyaabatan can ilkasri liannahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wa ziyaadatu alif wannuun alifta oo cimraana ku jirto iyo cuhmaana aliftaas waa alif liطlaaq waay asalka isimka waa abuu cimraana wa xamuu cuhmaana waay bas cuhmaanada waxaa loo yiri waa shicirka awgeed ثuma xarfu caطfin hanuu mubtada marfuucu biاlاbtidaa w calaamatu rafci damat ظaahiraة fi aakhirihi hanuu mudaaf ya hanuu mubtada marfuucu biاlاbtidaa w calaamatu rafci lwaaw niyaabata can dama liannahu min alasmaaءi اlkhamsa hanuu mudaaf wاlkaafu mudaafu ileyh mabniyun cala اlfatxi fi maxali jarin saadisu khabru mubtada hanuunkay khabar u tahay marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi saadisu mudaaf alasmaaءi mudaafu ileyh majruur calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi marka uma jumladan uma hanuuka mubtadii khabarke macduufatun calaa jumlati wahiya akhuuka musanifku wuxuu hanuuka gooni ugu bixiyey liannahu in asmaadan lagu daro khilaaf badana ka jiro sida raajaxda hanuuka inuu min asmaai alkhamsa ou ka mid ahaen walidaalika ibnu maalik asagoo hanka ka hadlaya wuxuu ri wanaqsu fii hada alakhiiri axsanu in oo la yidhah haadaa nadartu ilaa hanika ra'aytu hanaka in la yidhaahdo oo isim mufrad la icraabaa raajix ah oo asmaau lkhamsa aan lagu darin sidaasaa raajixa ah. ayib waa taa niriyey asmaadan in waaw lagu godo alif lagu kordhigo ya lagu hoos dhigo luqa oo mashhuur a ah waay laakiin luqo kalaa jirto luqatulqasri la yidhaahdo oo luqat lqasri waa maxay kulligeed in alif loo laazimiyo fi jamiic alxaalaat oo jaa abaaka ra-aytu abaaka maratu biabaaka la yidhaahdo kaasaa waxaa la yidhahdaa asmaau lkhamsa faxfad alfaa listinaaf ixfad ficil amr mibni cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta maqaalي mafcuul bihi mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة mqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalimi manaca min ظuhuurihaa ishtigaalu اlmaxali bxarakaةi اlmunaasaba maqaali mudaafu yaau اlmutakalim mudaafu iley mabniyu calى الsukuun fi maxali jarin xifda mafcuul mطlq mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri darabtu darban ay lamid tahay xifda mudaaf dii mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi lyaa niyaabata can اkasri lأnnahu min alasmaaءi الkhamsa aلthakaa'i dii mudaaf aلthakaa'i mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jari kasratun daahiratu fi aakhirih craabtan oo kale waana soo martay wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin